بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray baabkii ku saabsanaa xukmu mabiici qabla alqabdi wa bacdah yani xukumka mabiic uu leeyahay shayga la iibiyey intaan la guddoomin ka hor iyo markii la guddoomo kadib marka waxaan ka soo hadalnay laba mas'alo oo midna talafka iyo itlaaf ku saabsan tahay yani mabiicii in talafku ku yimaado ama la itlaafiyo midna ku saabsan tahay tacayin almabiic wa tacyiibi shaygii mabiic ah inay caynu ku timaado ama la ceebeeyo mid kastana afar suura ka baxaysaa nidhi talafka marka la talaf almabiic inuu aafo samaaga ku talaf ku yimid ama xagga baayaca ama xagga mushtariga ama xagga ajnabiga ceebtana saasoo kale inay aafo samaaga ku timid ama xagga baayaca ka timid ama xagga mushtariga ka timid ama xagga ajnabiga haddana waa masaladii xigtay ayaan akrinaynaa wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala walaa yaصixu ma asaxayo bayculmabiici shaygii la iibiyey in lasii iibiyo qabla qabdihi intaan la gudoomin ka hor walasaxu muctamad waxaa weeye anna baycahu in laga sii iibiyo anna baycahu in mabiicii laga iibiyo lilbaayici qofkii iibiyey ka hayrihi ruux kale iyadoo laga iibiyey ayuunbay la mid oo ayadna ma bannaano wuxuu yidhi shaygii intaan la guddoomin ka hor lama iibin karo ka hor intuuna guddoomin shaygan laga iibiyey oo uusan gacanta ku dhigin ma si iibin karo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaas wuu reebay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam man ibtaaca طacaaman falaa yabichu xataa yastawfiya muttafaqun calayh qofkii cunto iibsadaa yuusan sii iibin ilaa cuntadaas uu markaa guddoomo ibn cabaas wuxuu uhi walaa axsabu kula shayin ila milah wax kasta fili maayo ilaa inuu la mid yahay mooyaane macnaa wax kasta oo cuntada aan ahayn cuntada amuu la mid yahay oo nabiga alayh salaam uu nahyiga uu ku sheegay rawahu shaykhaan waxaa kaloo nabigu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam lxakiim bni xisaam laa tabicanna shayئa xataa taqbida shay ha sii iibinin ilaa aad guddoonto rawahu اlbayhaqiy haddaba ma bannaano shaygii in lasii iibiyo intaan la guddoomin ka hor maxaa yeelay qofkani mushtariga ah milkiga uu shaygan ku leeyahay waa daciif damaankiisa weli ma soo gelin intuuna guddoomin ka hor damaankiisa ma soo gelayo oo damaankii baayaca ayuu ku jira waa kaan hore usoo sheegnay almabiicu qabla qabdihi min damaani lbaayac shayga la iibiyo intuuna mushtarigu guddoomin wuxuu ku jiraa damaanka qofkii iibiyey haddaba inta qofkan iibsaday uu ka guddoomayo ma si iibin karo nahyigaasa kusoo arooray waayahay taasi waa haddii uu ka iibinayo qof kale oon baayaci ahayn taasi mura kama taagninaysa bannaanayn haddii uu ka iibinayo isla baayacii ka iibiyay ka waran oo maalan ninkan neef geelah ayuu kaga iibsaday maalan kun dollar dabeetana ninkii baayac ahaa layidhi isagoon weli guddoomin neefkii dib aan kaaga iibsado oo waxaan kugu daro maalan konton dollar baan kugu darayaa taasi ma bannaano sida asaxa khilaaf baa ku jira masalada dambe laakiin sida muctamadka ayadna ma bannaano maxaa yeele way jirtaa nahyigiina waa caam licumuumi nahy cilladiina waxaa weeyaan dacfu lmilki qofka weli milkigiisi waa daciif marka hadduu baayici ka iibinayo hadduu qof kale ka sii iibinayo waa isku mido laakiin khilaaful asax wuxuu leeyahay way bannaanta inuu baayici dib oga iibiyo haddaba laba qowl baa ku jira masaladan dambe wuxuu yihi walaa yasixu ma asaxayo bayculmabiici shaygii la iibiyey in la sii iibiyo qabla qawdii intaan la guddoomin ka hor walasaxu muctamad waxaa weeye ana baycahu mabiic in laga iibiyo lilbaa'ici qofkii iibiyey laftiisa in dib looga iibiyo ka hayrihi ruux kale iyada laga iibiyo bay la mid tahayoo ayadna ma banaano wa ana alijaarata walasaxu muctamadu waxaa weeye ana alijaarata sii kiraynta shaygii uu iibsaday intaanu guddoomin ka hor inuu sii kireeyo warahna shaygii uu iibsaday intuuna guddoomin ka hor inuu rahan udhigo ama dibaajo u dhigo waalhibata inuu qof kale sii siiyo shaygii intuuna guddoomin ka hor kal bayc inay iibkii la mid tahayoo ayadna aysan bannaanayn wa ana alictaaqa walasaxu waxaa weeye ana alictaaqa xorayn addoonkii uu iibsaday intuuna guddoomin ka hor inuu xoreeyo bikhilaafihi inay taas ka duwan tahay iyadu ay bannaanta markuu mualif ka soo hadlay shaygii aad iibsatay inaadan dib u si iiban karin intaadan gudoomin ka hor ayuu wuxuu tilmaamayaa waxyaabo beyci la mid ah waa yadna aan bannaaneen tasarufaad kale waxaa la mid uu ku yihi bayci haddaba inuu sii kireeyo gurigu maalan iibsaday guriga isagoon gudoomin oo aan milkiis unan ku soo wareegin ayuu sii kireeyey ma bannaano gaari buu iibsaday gaarigii isagoo oo guddoomin oo gacanta ku dhigan ayuu sii kireeyey ma bannaano rahan buu u dhigay alaabtii alaabbuu iibsaday alaabtii isagoon gudoomin ayuu rahan u dhigay ma bannaano alaabbuu iibsaday alaabtii asagoon gudoomin ayuu qof kale u hibay oo siiyey ma banaano intaasoo beeci bay lamid tahay buuli waayo qiyaasan cala albayc beec baa loo qiyaas qaadanayaa bijaamic alcilla cilladii baa laga wada helo oo ah dacfu lmilk milkigii inuu daciif yahay waayahay laakiin waxaa ka duwan xoraynta addoon haddii uu qofkani iibsado asagoon weli addoonkii guddoomin ma xorayn karaa wuu xorayn karaa oo addoonka maxaa laga soo reebay bitashawuf shaaric ila alcitq maxaa yele sharcigaa jecel xoraynta addoomaha la xoraynayo walidaalika addoonka asaga wuu xoroobaya adoogu weliba guddoomin haddii addoon aad iibsatay aad horay ka xorayso sharcigu wuu ku ogol yahay waaya wuxuu ihi wahamanu lacagtii almucayanu ee la cayimay kalmabiici mabiicii inbuu la mid yahay oo shaygii la iibiyey falaa yabiichu kolkaa sii iibin maayo albaayicu qofkii iibiyaha ahaa amankii sii iibin maayo qabla qabdihi intuunan guddoomin ka hor wuxuu ku yidhi buu la mid yahay amanku waa lacagta lacagtu waxay la mid tahay uun mabiicii oo sidayna mabiicu u intaadan gudoomin ka hor inaad sii iibiso haddaad mushtarigii tahay ayayna u bannaaneyn baa'ici amankii uu ku iibiyey shayga inuu wax kale ku iibsado intuuna guddoomin ka hor maalan ninkani gaari buu iibiyey kun dollar buu ku iibiyey isagoon weli lacagtii guddoomin lacagtaas kuma iibsan karo xoolo maalan ama alaab kale kuma iibsan karo waa inuu horta lacagtii gacanta ku dhigaa markuu lacagta gacanta ku dhigo marka umuu ku tasarufi karaa laakiin asagoo wali gudoomin waxaa weeye waxba kuma iibsan karo hadday lacag tahayna waxba kuma iibsan karo hadday curud tahay ma si iibin karo maalan gaarigu iibiyey wuxuu ku iibsaday guri oo lacagtii waxay noqotay guri waa alaab shay weeyaan cayn ah gurigaa ma si iibin karo mana kirayn karo rahanna uma dhigi karo ilaa uu waayo mabiica iyo habanku waa isku midu waa isku xugumo nahyigii baa labadaba soo gelaya waayahay yahay wuxuu yihi wahamanu lacagti almucayanu ee la cayamay lacagta la cayamay waxaa looga jeedaa lacagta lagu heshiiyey ee dimada ku jirin eh lacagtanaan kaaga iibsaday taa weeye kalmabiici mabiici ma la mid tahay oo falaa yabiicu haddaba sii iibin maayo albaayicu kii iibiyey qabla qabdihi intuuna lacagtaa guddoomin ka hor ma sii iibin karo waxna kuma iibsan karo walahu waxaa u bannaan qofkii baayac ahaa baycu maalihi xoolihiisii inuu iibiyo xoolahaasoo fii yadi gayrihi ruux kale gacantii ku jira ammaanatan ammaane ahaanna ugu jira wadalika mithaal ka wadiicatin sida ammaanadii weeye wa mushtaraki shaygii la isla lahaa weeye asagii qof kale ka dhaxeeyey ee qofkii kale isla lahaayeen gacantiisa ku jiray waa qiraadin iyo shuraakadii weeye waa xoolihii qof kale ugu shaqaynaya asagu uu iska lahaan laakiin qof kale oo muruq maal ah uu ku shaqaynayay wa marhuunin iyo xoolihii qof kale rahan oogu yaalay dibaajo ahaan bacda infikaakihi markii uu soo furmo kadib rahankaasi u dhammaaday kadib wa mawruuhin iyo xoolo la dhaxlay oo qof kale uu u hayay wa baaqin iyo xoolo baaqi ku ah fiyadi weliyihii weligiisa gacantiisa weligu waa qofka mas-uulka ka ah ee maalan aabbihii oo kale ah bacda rushdihi waladkii markii uu hanuunay ee uu toosnaaday diintiisii iyo xoolihiisiiba u hanuunay kadib wakada waxaa la mid ah aariyatun xoolihii qof kale uu sii ergiyey ee ergisada uu ku bixiyey ama ammaanaysiga wama'khuudun iyo xoolihii lagu qaatay bisoomin gorgorin inba la soo eego oo qof kale uu soo gorgoriyo shaygan intaaba wuu sii iibin karaa wuxuu ku yidhi xoolihiisii qofku wuu iibin karaa haddii uu qof kale xoolahaas gacanta ku hayo wuxuu masalada mualifku u sheegayaa si uu kuu dareensiiyo in masaladan aysan laxuum ahayn tii hore ee ahayd qofkii inuusan iibin karin xoolihii uu iibsaday intuuna gudoomin ka hor ama lacagtii inuusan wax ku iibsan karin intuuna guddoomin ka hor masaladan marka way ka duwantahay ama masaaishan uu sheegi doono qofkii haddaba xoolihiisii haddii qof kale uu gacanta ugu hayo ammaan ahaan wuu iibin karaa buuri marka intaasoo tusaaluu ku siiyo xoolaha qof kale uu ammaano hayn karo maxaa ka mid a ah? wadiicadii qof baad alaab ku ammaanaysatay waxaad tihi alaabtaa ii hay alaabtaas isagoo ammaano kuu haya ma sii iibin kartaa waad sii iibin kartaa way bannaanta wamushtarakin alaabbaa adiga qof kale idinka dhexaysay maalan guri baa idinka dhexeeyey oo isku lahaydeen sadkaagii ama qaybtii aad guriga ku lahayd oo ninkaa uu gacanta kugu hayey shariigaaga ah ma iibin kartaa waad iibin kartaa wax dhiba male waa qiraadin waa xoolihii lagu shaqaynayay qof baa aad dhiibtay xoolahaagii hantidaadii baad u dhiibtay waxaad tiri noogu shaqeen xoolaha uu gacanta ku hayo ee ku shaqaynaya ninka caamilka ah, ma iibin kartaa waad iibin kartaa wa marhuunin bacda infikaaki qof baa dayn kuu lahaa rahan baad u dhigtay dayntaas dayntii baad iska bixisay haddaba rahantaas ammaanay qof kuu hayaa rahantaadna si iibin kartaa waad iibin kartaa wa mawruutin xoolaad ka dhaxashay aabbaha maalan xoolihii xeradii aabbaha bay ku jiraan xoolahaas intaadan guddoominba ma sii iibin kartaa waad sii iibin kartaa wa baaqin fii yaddi weliyihi bacda rushdi ilmo ayaa aabbihii baa xoolo u hayay dabeetana uu qaan gaadhay isagoo diintiisii iyo adduunyadiisiiba ilaashanayo qof toosan ah mar hadduu qaan gaadhay salaaxuddiin walmaal laga helay xoolihiisii asagaa u madax banaan marka marka ayada ah wuu sii iibin karaa xoolaha aabbihii uu gacanta ku hayo mar haddii uu qaan gaadhay intaa markuu inoo sheegay wuxuu uhi wakada caariyatu wama'huudun bisoom labadanba waxay soo gelayaan ammaanadii laakiin mualifku wakada wuxuu uga cadfay baa maxaa yeeley kuwan damaankoodu waxa weeye min baab damaan ilyad kuwa hore lama damaano qaadayo waxyaaba madmuuna ma ah laakiin kuwan waa la damaano qaadaya haddaba caariyadii qof baad alaab ammaanaysay matalan wuxuu yihi gaarigaaga bal aan kuusoo isticmaalo awrkaaga bal aan soo rarto ma sii iibin kartaa alaabta uu kaa hayo intaa ergisadaay ku maqan tahay waad iibin kartaa ma'huudun bisawm waxaa weeye qof baa alaab maalan intaanu alaabtii heshiis kula gelin ayaa wuxuu yidhi bal alaabtan aan soo eego oan soo gorgoriyo bal sicirkeeda suuqaan la soo mar maalan wuxuu rabay inu kaa wuxuu dharkan bal iidhiib suuqaan la soo mari oo dadkaan soo weydiin sicirkiisa intuu yahay bal sicirkan aad sheegaysa inuu qalmo iyo inuu ka yaryahay bal aan soo hubiyo ma'huud bisawm baa laha kaas kale marka iyo inuu ku qanac qofkan inuu soo hubiyo alaabtaas ayadna qofkaa intay gacantiisa ku jirto waad sii iibin kartaa maxayna qofka weli kaama iibsanin gorgoroon buu usii qaada alaabta intaaba waad iibin kartaa wuxuu ku uhi walahu qofkii baayac waxaa u bannaa baycu maalihi xoolihiis inuu iibiyo fiyadi hayrihi qof kale gacantiisa ku jira ammaanatan ammaan ahaan ugu jira ka wadiicatin wadalika miaalka wadiicati si ammaanadii weeye mushtarakin alaabtii laysku lahaa weeye wa qiraadin iyo xoolihii qiraadka ahaa ee qof kale ugu shaqaynay wamarhuunin iyo xoolihii rahanta loo dhigay bacda infikaakihi rahantii markay soo furanto ay dhammaato kadib wa mawruuin iyo xoolihii la dhaxlay baaqin iyo xoolihii baaqiga ku ah fiyadi weliyihi weligiisa gacantiisa bacda rushdihi markii qofkii uu toosnaaday oo hanuuna kadib wakada waxaa la mida caariyatun caariyadii baa la mida waa ma'khuudun iyo shaygii lagu qaaday bisawmin gorgorin iyo baayacid lagu qaaday walaa yasixu ma asaxayo baycu lmuslimi fiihi shaygii salm lagu iibsaday in la sii iibiyo ma bannaano wala alictiyaadu in laga bedel qaato canhu muslim fiihigi in laga bedel qaato ma bannaano wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu salm shay ku iibsado shaygaas ma bannaano inuu sii iibiyo salamka horta waa maxay salamka waxaa weeye baycu shayin mawsuufin fi dimma qofkii inuu iibiyo shay la tilmaamay oo qofkan ka iibinaya dayn loogu leeyahay isla markaana lacagtii lasii hormariyo maalan qof baa qof kale u imaanaya wuxuu leeyahay kunkan doolar waxaan kaaga iibsanayaa gaari modelkiisu nooc ay yahay sifadiisu ay kalee tahay gaarigii buu ood ii keeni doonto bisha tobnaad tobankeeda waktiguu u qabanayaa marka kaasa waxaa la yidhaahdaa bayc salam haddaba waxaa jira muslim muslim ilayh iyo muslim fiih muslimku waa mushtarig muslim ilayhuna waa bimansilati albaayac waa qofkii lacagta loo horumarinaya muslim waa qofkii lacagta horumarinaya dhiibaya raasamaadka muslim ilayhina waa kii lacagta loo horumarinaya muslim fiihina waa shaygii la dalbayay ee maqnaa ee la tilmaamaya haddaba shayga muslim fiihiga ah mabiica meeshiisi ku jira qofkii muslimka ahaa ee alaabtan dalbaday ma sii karo ilaa ilaa uu gacanta ku dhigay ila shaygana waa dayn shay muqawica waxay la mid tahay un baycu qabla qabdihi shaygii mabiica ahaa in la iibiyey intaan la guddoomin ka hor nahyi ku soo arooray unbaa kana ku soo arooraya taasi waa masalo masalada kale alictiyaadu canhu in laga bedel qaato xataa ma banaano iska dhaaf inaad si iibisee inaad ninka dhahdo shaygii aan kaa dalbaday wax kale igu bedel maalan waxaad salam ku iibsatay raashin qabandi ah oo intaasoo gadbadood ah raashinkii ma ku bedelan kartaa qalab kale oo suuqa markaa ka socda ma dhigi kartaa raashinkii intii aan kaaga dalbaday qiimihiisa oo qalab ka ah ii ken maya ma banaano muslim fiihiga in laga bedel qaato ma banaano wuxuu ihi walaa yasixu ma asaxaya baycu lmuslim fiihi shaygii lacagta lagu hormariyey in la sii iibiye ma banaano wala lictiyaadu canhii laga bedel qaato ma banaano waljadiidu jadiid waxaa weeye qowlka cusub ee aqwaal imaam shaafici jawaazu istibdaali in laga bedel qaato inay bannaantahay can ihamani lacagti fain istabdala haddaba hadduu ka bedel qaato muwaafiqan wax ku waafaqsan lacagtaas fii cilati riba ciladii ribada wadalika kaasina waxa wey ka daraahima daraahim uu ka badan qaadanayo can danaaniira danaaniir ushturida kolka waxaa la shardinayaa qabdulbadeli shaygii lagu bedashay in la guddoomo oo lagu guddoomo fi lmajlisi goobtii ee markaa joogay lagu guddoomo walasaxu muctamad waxaa weeye anahu shaniya laa yushtaradu inaan shardinayn altacyiinu in e la muujiyo lacagtii fi lcaqdi caqdiga in lagu muujiyo markaa lama shardinayo wakadaa saasoo kale lama shardinayo alqabdu guddoomid fi lmajlisi goobtii in lagu kala guddoomo lama shardinayo in istabdela waa haddii uu ka bedel qaato ama uu ku beddesho maa shay laa yuwaafiqu aan ku waafaqsanayn shaygan yani ka bedel qaadanayo ee mubdelka ah fi lcilati ciladii wadalika miaalka hawbin sida mara weeye uu ka bedel qaadanaya can daraahima lacag waayahay wuxuu ku yidhi amankii lacagtii bedel waa lagu samayn karaa oo wax kale waad ku bedelan kartaa maalan qofkani gaari buu iibiyey gaariga maalan wuxuu ku iibiyey kun dolar uu dhihi karaa kunkii doolar cash igu sii lacag cash oo maalan bir ah ama shilin ah igu sii uu dhihi karaa marka amankii way bannaan tahay in wax lagu bedasho amankii dimada ku junaa ee weli aan lagu wareejinin wax kale waad ku bedelan kartaa ama lacag kale waad ku bedelan kartaa ama cayn kale waad ku bedelan kartaa hataa waxaad dhii kartaa kunkii doolar alaab igu sii raashin igu sii waxaa doontood ku bedeli karta dhul igu si waaya taasina waxaa daliil u ah khabarkii laga wariyay ibn cumar radi allahu inuu yidhi kuntu abiicu libila geela ayaan iibin jiray buuri bidanaaniira danaaniir baan ku iibin jiray waaahudu waxaan qaadan jiray makaanaha ay makaana danaaniiri danaaniirta bedelkeeda waxaan qaadan jiray adaraahim daraahim baan qaadan jiray wa abiicu bidaraahim daraahim baan ku iibin jiray waaahudu makaanaha waxaan ku bedelan jiray meeshii daraahimta addanaaniira danaaniir baa ku bedelan jiray wuxuu ku leey ibnu ku iibin jiray geela dabeetana daraahim baan ku bedelan jiray mararka qaarkood waxaa dhici in daraahim aan ku iibiyo oon danaaniir ku bedasho faatiitu rasul lah rasuulka ilahi baa u yimid sal la alay slam fasaltu can dalik arrinkaasaa weydiiyey faqaala wuxuu laa ba'sa wax dhiba arrinkaasi kuma jiro idaa tafaraqtuma haddii aad kala tagtaan walaysa baynakumaa shay iyadoo waxba idin dhexaynin oo macnaha waxba haddaydan isku lahayn markaad kala tegaysaan caqdigii kala bedelashada idinku waxba isku lahayn haddii aad kala tagtaan wax dhiba male wuxuu nabigu sa u leeyay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley meeshan sarif lacag baa lacag lagu sarif marka shardigii nagu soo maray baab riba ayaa imaanaya halkan oo ah taqaabud in halkii lagu kala guddoomo walow lacagtan aysan isku jinsi ahayn oy kala jinsi tahay haddana waa in goobtii lagu kala guddoomo haddii kale riba imaanaysa riba ribalyad ayaa imaanaysa waa wuxuu ku yidhi haddaba haddii amankii lacagtii hadduu ku bedasho shay ay isku waafaqsan yihin cilladii ribada lacagtiibuu lacag kale ku bedashay darahin buu danaaniir ku bedelay dolar buu ku bedelay bir bir buu dolar ku bedelay ama shilin ku bedelay lacagtii qofkan uu lahaa ee baayaca ah. marka waxaa la shardinayaa bedelka asaga ah uu ku bedeshay goobtii lagu guddoomo waayo xadiidka haddaan sheegin laa ba'si ida tafaraqtu walaysa baynakumaa shay midda kale cilladii ribada ayaa meesha imaanayso maadaama labada shay ay kala jinsi yihiin lakiin cilladii ay wadaagaan cilladii ribada oo ah athamaniya cilladii ay wadaagaan waa in goobtii loogu kala guddoomaa haddii kale waxaa imaanaysaa ribo ayaa imaanaysa laakiin lama shardiyu yidhi in caqdiga markuu dhacayo lacagtan la muujiyo yacni lacagtii bedelka lacagta lagu bedelanayay markuu caqdiga dhacayo in la muujiyo shardi ma aha xataa iyadoon la muujinin waa nin oo lacagtii aan kugu lahaa ee kunka doolar ahayd bir igu sii u dhigi karaa qofkan asagoo muujin waa aqbali karaa kadibna wuu muujin karaa lacagtii oo uu ku wareejin karaa laakiin waxaa shardiba meesha inay ku kala dhaqaaqin ayagoo he ayagoo lacagtii isku leh waa in lacagtii ay meesha kula guddoomaan dikal ribaa soo galaysa waayahay laakiin wuxuu idhi haddii shaygan uu ka bedel qaadanayo lacagtii uu ku bedelanayo uu yahay shay lacagtii aysan isku cillo ahayn oo cilladii ribada aysan wadaagin ama shaygan shay ribowiba ma ahaba maalan lacagtu waxay ahayd daraahim wuxuu ku bedeshay maro warbara igu iyo lacagtii aan kuu lahaa ma lacagtii aan shay kaaga iibiy maradan igu bedel buuli maradu maba ahaba ribowi ma ama ribowi laakiin isku jinsi ee isku cilla aysan ahayn maalan lacag bay ahayd cunto igu bedel buuri labada waa ribowi laakiin isku cillo maaha walidaalik marka ayada ah waxa weye qabdigii guddoonkii majliskii lagu guddoomo shardi ma aha hadduu doono maradaas meeshaas u gudoomi karaa hadduu doono dib buu ka gudoomi karaa wuxuu ihi wاljadiidu qowlka jadiidka waxa weye jawaazu listibdaali bedelashadii inay bannaan tahay an itamani lacagti laga bedel qaato fain istabdala haddooba hadduu ku bedasho muwaafiqan wax ku waafaqsan fii cilati riba cilladii ribada ka daraahim wadalika kaasi ka daraahima sida lacag weeye daraahim ah oo lacagtii fidada ahayd weeye can danaaniira danaaniir laga bedel qaato waa lacagtii dahabka ah shuruda kolkaa waxaa la shardinayaa qabdulbadeli bedelkii markaa in la guddoomo fi lmajlisi golihii ama goobtii uu ka dhacay markaa istibdaalkaasi walaصaxu muctamad waxaa weeye annahu shanay laa yushtarad inaan la shardinayn altacyiinu in la muujiyo oo la magac dhaboo la cayimo bedelkii fi lcaqdi caqdiga in lagu cayimo oo lagu muujiyo ama lagu magac dhabo inaan la shardinayn wey wakada saasoo kale lama shardinaya alqabdu guddoomid bedelkii la guddoomo fi lmajlisi majliskii in lagu guddoomo shardi ma aha waase in istabdela haddii uu ku bedesho maa laa yuwaafiq waxaan ku waafaqsanayn shaygan uu ka bedel qaadanaya lacagtii ah filcilati ciladii ribada aan ku waafaqsanayn wadalika arrinkaasina ka thawbin maro maradaasoo ka bedel qaadanaya can daraahim daraahimta oo wixii lagu heshiiyey thawbkuna waa bedelkii walow istadala haddii uu ka bedel qaato can ilqardi amaahdii wa qiimati lmutlafi iyo shaygii la baabiiyey qiimihiisii jaaza arrinkaasi waa bannaan yahay wa fi ishtiraadi qabdihi in la guddoomo shardinteedana fii majlisi goobtii lagu guddoomo waxaa ku sugan maa sabaqa wixii la soo dhaafay wuxuu ku yidhi haddii qofkani uu qof kale uu lacag amaahiyo ama uu shay amaahiyo shaygaa uu amaahieyey ma ka bedel qaadan karaa horta intayna taa ka hadlayn qardigu waa maxay ma huwa alqard qardigu waxaa weeye tamliiku shayin lilmuqtaridi calaa an yarudda milahu in lagu wareejiyo qof waxaa amahanaya shay si uu shayga laftirkiisa oo kale shay la ah uu soo celiyo maalan toban galaan oo qabandiya ay qofka amaahinaysa tobanka galaan ay qabandida kuu soo celinayaan kiish beriisaad amaahinaysa kiishkaa beriis kuu soo celinaya kun doolar baad amaahinaysa kunka doolar buu soo celinaya kaasa waxaa lahaa qarda waaya haddaba qofkii haddaad wax amaahiso amaahdii aad ku lahayd ku bedelan kartaa maalan kun doolar baad ku lahayd kunkii ma dhihi kartaa igu bedel gaari ama dhul ma haddaad waa konkii doolar waxay igu bedashaa lacag bir ah oo bira igu bedel way bannaanta qiimat almutlaf qof baa alaab baabi'iyey qiimihiisii baa ku waajibay alaabtaa u baabi'iyey qiimaheedii ku waajibay maalan neef ayuu dilay oo gaari jirsiyey maalan neefka qiimihiisii baa lagu yeeshay lacagtiisi boqol dollar bay noqotay boqolkii dollar hadduu qofkii kula heshiye inuu raashin ku siiyo way bannaanta way bannaanta waayahay haddaba wuxuu ku yidhi qardigaas iyo qiimat almutlaf in markaa meesha lagu guddoomo inay shardi tahay waxaa ku sugan buu wixii nuu soo dhaafay macnaha hadday isku cillo yihiinna oo cillat riba ay wadaagaanna shaygan lagu bedelanayo ama qiimat almutlaf laglaga bedelanayo waxaa shardi in goobtii lagu guddoomo lacag baa lacag lagu bedelay waxaa shardi goobtii lagu guddoomo dhacaam baa dhacaam lagu bedelay goobtii lagu guddoomaa shardi ah haddii ciladii ribada aysan wadaaginna in goobta lagu gudbo markaa shardi ma aha wa baycu dayni dayntii oo laga iibiyey ligayri man calayhi qofkii lagu lahaa qof aan ahayn baailun mid baail oo waxba ka jirin weeye fi ladhari muctamada haddaan qabano wadalika miaal bian ishtaraa waaba inuu ka iibsado cabda zaydin zayd addoonkiisii inuu ku iibsado bimiatin boqol oo lahu uu ku leeyahay calaa camrin camr uu ku leeyahay wuxuu ku yidhi mualifku qofkii inuu deyntii uu ka iibiyo qofkii uu ku lahaa qof aan ahayn waa baail oo ma asaxayo asagaa tusaale ku siiyo mualifku wuxuu ku yidhi maalan yani markii qofkii deyntii uu sii iibinayo oo uu ku lahaa qof aan ahayn uu ka iibinayo mihaalkeedi waxaa weeye qof baa wuxuu iibsaday adoonkii zayd ayuu ku iibsaday boqol dollar maalan boqolkaas uu ku lahaa camr taas ayaa waxaa lahaa baycu dayni ligayri man calayh gaari baad iibsatay waxaad ku iibsatay kun dollar qofkii aad gaari ka iibsatay waxaad tidhi kunkaa dollar ee waxa weeye aan kaaga iibsaday waxaa weye kunkii dollar ee ku lahaa zayd kunkii dollar ee ku lahaa ayaan gaariin kaaga iibsaday taasi ma banaano ku yidhi maxaa yeele liannahu hayru maqduurin calaa tasliimihi maxaa yeele ma dhiibi kartid waxaaba laga yaabaa diinta inaad qofka adu ka soo saari karin qofkii aad ka iibsatay alaabtana uu ka soo saari waayaa dhici karta walidaalika ma banaano ayuu yidhi kaasi waa qowlka adharka khilaafu adhar wuxuu leeyahay wuu asaxayaa baycu diini ligayri man calayhi wuu asaxayaa qowlkaas khilaaf eh, adhar ah ayaa halkan muctamada haddaba masalada waxaa ka mid tahay masaaisha waxa weeye khilaaf اlabhar uu muctamadka yahay ama masaa'il daciifa fi minhaaj masaaisha laga xoog badan yahay minhaaj ku sugan ayay maslada ka mid tahay way bannaan tahay in suuradaas aan soo tilmaano inaad gaari ku iibsato maalan lacag aad qof kale ku lahayd ama aad neef ku iibsato lacag aad qof kale ku lahayd way bannaan tahay maxaa yeelay wax dhibaato oo ku sugan ma jirto bayculkaari bilkaari deen deen lagu iibiyena ma soo gelayso suuradan dambe ee mualifku dib ka sheegi doono ma soo gelayso taasi waa deen deen lagu iibiye taasuu nahyiga kusoo aroray laakiin suuradan wax nahyiga kusoo aroray ma jiro laakiin waxaa loo shardinayaa uun qofkan madyuunka ah ee deynta lagu leeyahay waa inuu yahay qof malii ah oo deyntii qirsan iyo in deyntaasi ahaato deyn xaal ah oo deg deg ah oo mustaqir ah haddaba waa afar shardiga qofka madyuunka ah waa inuu maliya oo deyntii uu bixin karo tirsan yahay deyntuna ay deg tahay xaal ay laga soo qaadan karo mustaqir ay tahay dimadiisa ku sugnaatay afartaas haddaad i way bannaan in deyntii wax lagu iibsado wuxuu hi wabaycu deyni deyntii in laga iibiye ligayri man calayhi qofkii lagu lahaa qof aan ahayn waa baail fi adhari muctamad haddaan qabano bian ishtara waaba inuu ku iibsado cabda zaydin zayd addoonkiisa bimatin boqol boqolkaasoo lahu uu ku leeyahay calaa camrin camar walow haddii zayd u sugnaaday iyo wa camrin camar hadday u sugnaaday daynaani laba dayn ay ku leeyihiin calaa shaksin hal qof ay ku wada leeyihiin fabaaca zaydun zayd uu ka iibiyo camran camar daynahu uu kaga iibiyo damiirka hore waxaad u celinaysaa zayd bidaynihi dayni camr camr dayntiisa uu kaga iibiyo baala wuu gurayaa beycaasi qaطcan bilaa khilaafi khilaaf la-aan suuradan dambe haddaba waa baycu dayn laakiin baycu dayn halkan waa dayn dayn lagu iibiyey tii horena waxay ahayd dayn cayn lagu iibiyey cayn baa waxaa lagu iibinaya dayn taasi waxaa nidhi sida muctamadka way bannaanta tan dambana waxa weya dayn dayn lagu iibiyey waa laba shay oo labadaba dayna ah. suuradeedu waxa weeyaan buu ku yihi zayd iyo camar baa labadu waxay dayn ku leeyihiin qof kale maalan bakri bay kuleeyihiin bakri bay dayn ku wada leeyihiin dabeetana zayd baa wuxuu ka iibiyey dayntiisii uu ku lahaa bakri ayuu camar kaga iibi dayntu ku lahaa bakri wuxuu leeya dayntaadi kaga iibi dayntaadi maalan taas waxaa la suuraysan karaa haddii labada shay labada dayn ay kala duwan yihiin haaliban yani maalan kanna wuxuu ku leeyahay kun doolar kanna wuxuu ku leeyahay intaa in lamidoo bir ah ayuu ku leeyahay marka doolarkii birtii bay isdhaafsadeen ama kanna raashin buu ku lahaa ama kanna lacag buu ku lahaa marka raashinkii iyo lacagtii ayay isku iibiyeen labadaba dayn bay yihiin labada waa dayn midna waa qardigu sidiisaba waa nooc daynta ka mid ah waa nooc daynta ka ah. qardiga iyo dayntu daynta caamsan qardigu waa nooc dayntii ka ah. marka taasi ma banaano qacan waa bilaa khilaaf tani muranku ma jiro qacan waa baail haddii jinsiga dayntu kala duwan yahay hadiu iskhilaafsan yahayba maxaa yel nabig alay slam muxuu reebay can bayci ilkaali bilkaali dayn in dayn lagu iibiyo kaali waxaa lagu fasira daynta waayahay midda kale arar badan baa ku jira arar badan iyo dagid badan ayaa soo geli karta wuxuu ihi waqabd lcaqaari maguurtadii guddoonkeedii la guddoonayay waxaa weeye takhliyatuhu in la faaruqiyo oo loo banneeyo lilmushtari qofkii iibsanaya wa tamkiinuhu in loo gacangeliyo min atasarufi inuu maamusho xoolihiisi bishardi faraaqihi caqaarkaasi inuu markaa ka maran yahay shardigeeda min amticati lbaaci qofkii iibinayay alaabtiisi waa yahay wuxuu yidhi halkan mualif barta wuxuu ka bilaabayaa guddoomidii markuu ka soo hadlay axkaamtii ku tacalluqday shaygii la iibinayay intaan la gudoomin ka hor iyo markii la gudoomay kadib ayuu halka wuxuu ka hadlayaa guddoomidii laftirkeeda maxay noqonaysaa marka waxaa loo kala qaadayaa shayga la gudoomayo inuu yahay shay maguurto ah iyo inuu yahay shay la rari karo labadas horta loo kala qaadaya hadduu yahay shay maguurto ah sida maalan dhulkii beertii gurigii iyo wixii la midka ahaa shaygaas gudoomitaankiisu wuxuu ku xasilayaa in la gudoomo in qofkii mushtariga ahaa loo baneeyo oo laga faaruqiyo alaabtii u lahaa ninkan baayac ahaa ka faaruqiyo gurigaas uu iibinayay ama dhulkaa uu iibinayay isla markaana u gacangeliyo ninkii mushtariga ahaa oo se u gacangelinaya uu ku wareejiyo iga guddoon dhulkaagii ama gurigaagiga guddoon ila gurigi lama qaadi karo asaga laakiin waa yani qabdigiisu wuxuu xasilayaa in qofkii la makaniyo oo lagu wareejiyo fura hadduu leeyahay furayaashii lagu wareejiyo alaabtii inuu kala soo baxo ninkii baayac ahaa maxaa yeelay qabdu kulli shayin bixasabi shay kasta guddoonkiisu wuxuu noqonayaa kolba siduu yahay hadduu guurto yahay hadduu manquul yahay maxaa yeelay qaacidada fiqiga waxay leedahay kullu maa warada fi sharc walaa daabida lahu fi sharci walaa fi lugati famarjicuhu famarjicu ila alcurf wax kastoo sharciga kusoo aroora oon xad ku lahayn sharciga iyo luqada toona waxaa lagu noqonayaa curfiga dhaqanka dadka lagu laabanaya haddaba curfigii ayaa sidan xukumay waxay la mid tahay sida axyaa ilmawaadkii iyo xirsulifrigi iyo xagga sariiqada waxaas lamid waaya wuxuu ihi waqabd اlcaqaari ma guurtadii guddoomitaankeedu takhliyatuhu waa in la oo loo faaruqiyo lilmushtari ninkii iibsaday watamkiinu loo gacangeliyo min atasarufi maamul uu maamulanayo maguurtadaas bishardi faraaqihi in laga faaruqiyo shardigeeda min amticati اlbaayic qofkii iibiyaha ahaa alaabtiisi inuu guriga ka saaraa haddii maalan uu gurigii faaruqiyo laakiin alaabtii uu iskuu geeyo hal maqsin ee marka wuxuu wareejiye uun guriga intiisii kale halkaa maqsin lakin weli muuna wareejin illa uu kala baxo maqsinkaa muuna wareejin baayaci fain lam yaxdur ilcaaqidaani labadii caaid labadii qof ee wax kala iibsaday haddaysan markaa la joogin almabiica shaygii ay kala iibsadeen ee maguurtada ahaa oo cutubada waxaa la eegi doonaa mudiyu zamanin zaman inuu soo wareego zamankaasoo yumkinu fiihi dhexdiisa ay suuroobayso almudiyu ilayhi in la gaadho fil asaxi muctamada haddaan qabaano macnaa wuxuu ku yidhi labadii qof ee maguurtada kala iibsaday haddii aynan la joogin shaygii ay kala iibsadeen ee dhulka ahaa matalan ama guriga ahaa iibkooda horta wuu asaxaya wareejintiina way ansaxaysaa inay isku wareejiyaan maalan furayaashii guriga ayuu ku wareejiyay asagoo gurigii lama jooginba gurigii lamaba joogaanba furayaashiibu laakiin ku wareejiyey laakiin waxaa la shardinayaa buuhi inuu wakti ka soo wareego xilligaa furayaasha qofka lagu wareejiyey ama loo baneeyey isla markaa ay suuroobaysa zamankaas in uu ku gaadho ninkan mushtariga ah gurigii maalan gurigu wuxuu u jiraa masaafo loo socdo maalan labaatan mir xaafad kaluu ku yaala oo mir loo soconay marka gaariga la qaato marka marka uu la wareegay gurigii ilaa labaatanka mir ka soo wareegaan ma gudoomay marka labaatan mir soo wareegato ayuunbuu gurigii milkiisa kusoo wareegayaa oo qabdiga xasilaya waaya wuxuu ihi fain lam yaxdur alcaaqidaani labadii caaqid ay wax kala iibsaday baayic iyo mushtarigii haddii aysan la joogin albabiica babiici cutubira marka wax la eegaya mudiyu zamanin wakti inuu tago waktigaasoo yumkinu fiihi dhexdiisa ay suuroobaysa almudiyu ilayhi lagu gaadho mabiici fi lasaxi muctamad haddaan qaban wa qabdulmanquuli shaygii la rarayey guddoonkiisuna wuxuu noqonayaa taxwiiluhu in la wareejiyo fain jara albaycu beycii haddaba hadduu ka dhaco bimowdicin meel meeshaasoo laa yakhtasu aan gaar ku ahayn bilbaayici iibiyihii kafaa waxaa ku filan naqluhu in loo raro ilaa xayizin meel in loo raro kale meel kale loo raro ayaa ku filan wain jaraa haddii baycigu ka dhaco fii daari lbaayici qofkii iibiyaha ahaa gurigiisa lam yakfi dalika inuu meel gurigii ka uu u raro kuma fillo ilaa biidni lbaayici baayicii inuu u fasaxa mooyaane oo fa yakuunu markaa wuxuu noqonayaa baayici mid ergiyey lilbuqcati goobtii uu markaa alaabta u rartay mid ergiyey unbuu noqon doonaa waa kaan soo sheegnay in guddoonka shayga la iibiyey uu laba u qaybsamayo biictibaari lmabiic shaygan la iibiyey kolba siduu yahay hadduu caqaar yahay iyo hadduu manquul yahay labadaas aan u qaybana inuu yahay shay maguurto ah iyo inuu yahay shay aan maguurto ahayn oo alaabtan caadiga ee lakala qaadan kara ama la rari kara ama la dhaqaajin karo sida xoolihii iyo gawaadidii iyo alaabihii kala duwanaa iyo raashinkii iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah manquulaad baa la waxyaabahaas waa alaab la rari karo macaankaarta ma guurtadana lama rabi karo sida guryihii iyo dhulalkii iyo beerihii waayahay maguurtadii waan ka soo hadalnay manquulka haddana guddoomidiisay bay noqonaysaa taxwiil waa in la wareejiyaa waa in meeshii laga qaada oo meel kale la dhigaa waayahay waxaana taa daliil waa xadiidkii sheekheyn eh, imaam buhaari wa muslim ay ka wariyaan ibn cumar radi allahu tacala canhuma inuu yidhi kunaa nashtari acaama jizaafan cuntada waxaan ku iibsan jirray kuus iyadoo ah oo macnaha aan la miisin fanahana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam an nabiicahu xataa nanqulah nabigu wuxuu naga reebay inaan cuntada aan sii iibino ilaa aan ka rarno min makaanihi booskiisa ilaa booskiisa aan cuntadii ka rarno booskeedii boos aan ahayn aan u rarno wuu naga reebay nabig ala sl aan sii iibino cuntadii marka waxa loo qiyaas qaatay wax kasta oo la mid ah waa yahay haddaba haddii uu yahay maalan raashin hadduu doon raashinka meesha waa laga qaada bakhaar baad raashin iibsatay si u guddoonto waa in bakhaarkii raashinka laga raraa oo meel kale la dhigaa haddii doono meel bakhaar ka baxsan loo raro ama bakhaarka gudihiisii markaa loo raro sida noo imaan doonto insha allahu tacala tafsiilkeeda hadduu gaari yahay gaariga waa la dhaqaajiyaa gaari baad guddoomaysaa gaariga waa inaad dhaqaajisaa oo meesha ka ma anfacayso gaariga inaad gacanta saarto ama furaha la wareegto o dhan gaariga waan kaa guddoomay gashaa oo dhaqaajisa ama qof kale ku dhaqaajiya haddii uu yahay neef neefkii waa inaad meeshii ka dhaqaajisaa ood meel kale istaajisaa markaasaad guddoomaysaa haddii uu yahay alaab yaroo fudud matala mobil ama wax yaroo kitaab iyo wixii la midka waa inaad gacanta ku dhigtaa ood qaadata haddaad doonto meel agtaada ad dhigtid wahaakada qabdu lmanquuli taxwiilu yani shaygii la rarayay guddoonkiisa wuxuu noqonaya la wareejiyo haddaba goobtii loo wareejinaya ayaa la eegayaa laba mid weeyaan goobtaas inay tahay goob ka madax bannaan baayacii maalan dekadii baad kaga iibsatay ninkii baayac ahaa alaab dekadu dee asaga iskabale ummadda ka dhaxaysa ama madaarki baad kaga iibsatay ama shaaric baad kaga iibsatay waxa weeye ayi meel baad u rari kartaa kafaa naqluhu ilaa xayizin meel kale ayaad u rari kartaa haddii aad kaga iibsato meel baayaca uu iska leeyahay maalan gurigiisa oo kale ama bakhaarkiisii ama dukaankiisi aad ka iibsatay markaa inaad bakhaarkiisii dhexdiisii u rarto guddoonku noqon mayso waa inaad bakhaarka ka rabtaan meel kale geysataan ilaa inuu kuu fasaxa mooyaan baayic hadduu baayicu kuu fasaxo ku dhaho war bakhaarka dhinaca kale ka dhigo way bannaantay haduuna bakhaarka maalan halkan ka raro isla dhinaca kale ee bakhaarka uun alaabtii dhigo raashinkii halkaa ku ururso xoobaha su kalifin ah, maal kaleo meel kale geysee oo halkaa ku siiba haddaad taasi way bannaan tahay laakiin waa ku fasaxaa baayici oo marka baayici wuxuu noqonayaa qof ku ammaanaysiiyey buqaadaas ama ku ergisiiyey oo qof cariyo buqaadaa ku haysta baad noqonaysaa inta aad isticmaalayso wuxuu ihi qabdu shaygii la rarayay guddoonkiisa wuxuu noqonaya taxwiiluhu in la wareejiyo fain jara bayc bayci ah hadduu ka dhaco hada bimawdicin meel laa yakhtasu aan gaar ku ahayn bilbaayici iibiyihii kafaa naqluhu waxaa ku filan markaa in loo raro ilaa xayizin ilaa makaanin meel aakhar oo kale wain jara haddii baycigu ka dhaco fii daari lbaayici qofkii iibiyaha gurigiisa ama bakhaarkiisa nabi kudalik arrinkaas kuma fillo macnaa in uu meel bakhaarka ka mid ah ama gurigii baayaca ka mid ah inuu u raro kuma fillo ilaa biidni lbaayici baayicin u fasaxa mooyaane oo fa yakuunu markaa baayic wuxuu noqonayaa muciiran mid ergisiiyey ninka mushtariga ah lilbuqcati booska u fasaxay inuu u rarto wallah taala aclam wsal allah wslm ala